ah nafta lagu dhaqo oo lagu toosiyo waxay ka mid tahay asl min usuuli ahli الsunnati waاljamaaca maxay tahay taskiyo maxaa looga jeeda taskiyatu nafs maxaa looga jeedaa taskiyatu nafsi ereygaa taskiya waa masdar zakaa wuxuuna ku yimaadaa laba macno xagga luqada carbeed altahiir iyo annamaa tahiir dahiritaan shayga la dahiro oo zakaytu haada thawba haddaad tidhaahdo macnaheedu waxa weeyaan maradaa waan dahiray macnaheedu waa nadiifiyey ayay luq ahaan noqonaysaa waxay kaloo noqotaa eh, maalan waxaad odhan kartaa zaka almaalu ama zaka zarcu waxaa weeyaan maalkii wuu batay waa kobcay beertii way eh, fuftay way badatay eh, markaa labadaa macne ayaa loo yaqaanaa luqada carbeed markaynu ka hadlayno istilaaxa sharciga ahna ee eh, kama duwana labadaa macnood labadaa macno uunbuu istilaaxa sharciguna ku imanaya oo waxay noqonaysaa naftii in la dahiro oo laga dahiro waxyaabihii awsaakhda ahaa laga dahiro awsaakda talo maxaynu uga jeednaa ma wixii biyaha lagu meydhiyay baad moodaysaa wasakda jirka ku dhacda maaha taynu udgal leenahay waxaynu u jeednaa waxaa weeye waa waxyaabaha bugtada ah ama macaasida ah ee qofka ku dhaca oo laga bilaabo shirkiga nifaaqa maxaan ku dhaha xasadka qofku inuu xaasido waa cudur shirkigu waa dembi weyn oo yani e, ka soo horjeeda tawxiidka waa cudur e, waxaa la yidhaahdo e, riyaaga iyo istusku waa cudur cujbiga inuu qofku maaragtay isyaabgeliyo kibirka isla weynida cudurada noocaas oo fara badan itibaaculhawaa qofku hawadiisa raaca oo naftani waxay jeceshahay iska raaca adduunye jacayl oo qofku adduunyada uu ku mamanaado oo xaqi ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ilaawo waxaasoo oo dhan waa cuduro qofku naftiisu ay xambaarsan tahay oo cuduradaas waxay noqon karaan mid qalbiga degaya sida kuwaynu sheegnay oo kale mid wuxuu noqon karaa mid afka ka soo baxayo carabka ah sida maalan xanta isku dirka iyo namiimada caytanka oo qofku qofkii muslimkaa u caado aflagaada uu la yimaado waxyaabahaasoo dhan iyo wixii ka yimaada gacmaha iyo lugaha ee dunuubah ee macaasi ah ee kala duwan waxaasoo dhan baa qofku la doonaya inuu iska tahiro markaa tadhiir macnahaasay ku imanaysaa oo waxay yidhahdaan culimmadu attakhliya ayay yidhahdaan attakhliya qofku macnaha inuu ka madhnaado oo naftiisa ka dhammeeyo ka khaali yeelo oo ka safeeyo cudurrada noocaasaynu taabannay macnihii labaadoo ah dee talmiya iyo ziyaadin iyo kubcin iyana waxay noqonaysaa waxaa la yidhahda marka dee awsaaftii wanaagsanayd tilmaantii wacnayd ee sharcigu dalbay in naftii markaa lagu rabeeyo oo waxay noqonaysaa tawxiidkii ikhlaaskii runtii ammaanadii wixii noocaasa ah akhlaaqiyaadkii wanaagsanaay oo dhan cabsida iyo khawfka qofku alla subxaanah wa tacaala ka yaabayo rajaha uu rajaynayo alla subxaanahu wa tacaala xaggiisa uu khayr badan ka filanayo wixii noocaasaa akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo ictiqaadaadka wixii ku saabsan inuu naftiisa ku rabeeyo oo ziyaadadaana la yimaado waa macnihii labaad halkaa waxaad garatay markaa waxay noqonaysaa taskiyadii nafti in la tahiro xumihii laga tahiro wanaaggiina loola yimaado waxaa yidhaha atakliyatu qabla taxliya ta dambana taxliya la yidhahdaa oo qofku inuu waxaa fiican o dhan la sheegay inuu naftiisa ku toosiyo wixii xumaay o dhanna nafta uu ka tahiro khulaasadeeda marka waxay noqon kartaa inaynu idhaahno islaaxu nafsi wa tahiiruhaa can طariiqi اlcilmi الnaafici wاlcamal الصaalix wa ficli اlma'muuraati wa tarki اlmaxduuraat waa in naftii la tahiro iyadoo loo marayo cilmigii sharciga aha ee naafica ahaa ee isla markaana lala imanayo waxyaabihii ma'muuraadka ahaa ee laysfaray ee isla markaana laga fogaynayo wixii maxduuraad ahaa ee xumaan ahaa ee layska reebay macnahaas ayay noqonaysaa cibaaradan ama ataskiya wax looga jeedo haddaynu ka hadalno ahamiyaddeeda taskiyadu ahamiyad aad u weyn bay leedahay wujuuh aynu ka eegi karaa waxaa kow ka waxaynu leenahay innahaa muhimatu rusul waa muhimadii rususha lala soo diray taskiyadu qofka inuu istahiro waxa weeyaan waa muhimadii rususha lala soo diray oo allah subxaanaه wa tacaala qur'aankiisa ayuu ku caddeeyey huwa aladii bacثa fi اlأmiyiina rasuula minhm yatluu عalayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum اlkitaaba wاlxikma wain kaanuu min qablu lafii ضalaali mubiin allah subxaanaه wa tacala wuxuu soo diray nabiy llaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nimankii umiyiinta ahay carbeed ee waxna aan qori jirin waxna akhrin jirin baa laga soo dhex saaray muxuu gudanayaa rasuulku oo ahdaaftiisu maxay ahayd aayaadkiibuu ku akhriyayaa yatluu calayhim aayaati wa wayuzakiihim wuu طahiraya alla subxaanaه wa tacaala oo wuxuu ka طahirayaa min ashirki ila الtawxiid ilaa aayadda xaggeeda dambe ayaa waxaa lagu sheegay waxay ku sugnaayeen la fii dalaalin mubiin baadinimo aad u weyn bay ku sugnaayeen haddaad hoosta khadad badan ka dhigto waad heli kartaa baadinimadaa cad ee ilaahay sheegay maxay ahayd aad bay u fara badnayd xag caqiiday ku saabsanayd xag akhlaaq bay ku saabsanayd xag dhaqan bay ku saabsanayd waxay ahaayeen dad aad u lumay oo fogaaday bay ahaayeen kuwaas waxaa xun ee ilaahay sheegay baa rasuulku ka dahiray wa yusakiihim min ashirki ila tawxiid shirkigii baa laga dahirayaa tawxiidkii uula yimi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh loo saaraya wuxuu ka dahiraya min alriyaa ila alikhlaas istuska iyo waxyaabaha isna shirkiga ah buu ka dahirayaa oo wuxuu u rarayaa waxaa le ikhlaaska iyo alla dartii wax loo sameeyo wuxuu ka dahiray min alkadibi ila asidqi beenta iyo wixii caado u lahaayeen buu ka kaxaynayaa oo ka nadiifinayaa sidqi buu u rarayaa min alkhiyaanati ila alamaana khiyaanadii buu ka rarayaa oo wuxuu oo ka safaynayaa oo wuxuu ku barbaarinayaa oo ku dahirayaa waxaa la yidhaha amaanada oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi taskiyadu markaa macanahaasoo dhaimanaysa kibirkii iyo isla weynidii iyo waxay qabeen nimankii jaahiliyadii carbeed ayuu rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aleyh ka dahirayaa oo tawaaduc iyo dad maaragtay hoggaansan oo ilaahay subxaanahu wa tacala u hoggaansan dhigaya ayuu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ka soo saaray taskiyada marka aayaddaas ilaa saddex aayadood oo la macno ah baad qur-aanka ka helaysaa oo saddexda qodobee lagu sheegay qur-aanka uu ku akhriyayo rasuulku iyo taskiya uu tahirayo iyo baritaan uu barayo kitaabka iyo xikmadoo sunnihiiya sida imaamu shaafici uu yidhi haddaad aragto qur-aanka iyadoo kitaabka ee alxikma ay la socoto oo la xidhiidhsan tahay waxaad fahmaysaa xikmadu inay tahay sunnihii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka wuxuu barayey ee kitaabka iyo sunnaha saddexdaa qodob saddexda aayadoo kalena way wataan oo waxaad mooddaa inaana kala baydhin mid waxay ahayd ducadii nebiyullaahi ibraahim ilahay maruu ka warramayey rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatika wayucallimuhum alkitaaba walxikma wayuzakiihim innaka anta alcaziizu alxakiim oo macnahaas nebiyullaahi de ibraahim calayhi salaam uu ku ducaynayo oo ducadiisu ay tahay ilaahay ummadda tan inuu usoo saaro nebiga tilmaamahaa leh waxaa la mid ah aayadda kale fii suurati albaqara ayaana ku sugan kamaa arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikma wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun aayadda u dambaysa waxay tahay oo iyana macnaha xambaarsan aayadda fii suurati aali cimraan laqad manna allaahu على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نبي الله موسى عليه السلام alle markuu ka warramayey yani ile waa muhimmadii rususha mabda'an aynu ka hadlaynaaye markii fircoon loo diray idhab ilaa fircawna inahu طaga faqul hal laka ilaa an tazakka caynkaa ku dhabaadhiyey war fircoonow ma kuu sugnaatay oo ma aqbalaysaa inaad istahiriso oo aad nadaafad qaadatid oo aad muwaxid noqoto ilahay rumaysid marka taskiya waa nabiyullaahi muusa lali caynkaa ku dheh oo fircoon u sheeg taskiyadu waa ljanna jannada waddadeedii weeyaan oo allah subxaanahu wa tacaala waa inooga warramay وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى qofka ka cabsada isortaaga rabbigii maalinta qiyaama isortaagayo ka cabsanaya wanaha nafsa can ilhawa oo naftana ka reebay waxa hawada waxay jeceshahay ee xun ay naftu rabto ka reeba waa taskiyadii xumay buu nafta ka dayirayaa oo ka reebayaa qofka hoygiisu waa jannada ayuu allah leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa allah leeyahay aayad kaloo fii suurati طaha waman yaأtii muؤmina qad camila الصaalixaaت faulaa'ika lahm الdarajaat اlculى jannaatu cadni tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika jazaءu man tazakka oo qofkii yimaado maalinta qiyaame isaga oo acmaal wanaagsan la yimi oo saalixaad ah ee allah wuxuu u sheegay inuu darajaad sarsare leeyahy oo ah jannooyinka maaragtay webiyadu ay hoo socdaan marka alla wuxuu yidhi wadalika marjicu damiirku waa halkaa lasoo sheegay oo ah waxaa wanaagsan ee ilaahay siiyey ee jannaadka ah waa jazaau man tazakka waa kii isdahiray ee isnadiifiyey abaalkiisi weeye ayuu allah leeyahay subxaanahu wa tacaala waana sida ibnu kasiir uu ku fasiray ay طahara nafsahu min addanasi wاlkhabafi wالshirki wacabad allaha waxdah laa shariika lah waa qofkaa naftiisi dahiray jannadii baa ilaahay subxaana wa tacaala siinaya marka waxaynu ku helaynaa jannada waa taskiya jannada maxaad ka garanaysa hiya jannatun taabat wa taaba naciimuha fa naciimuhaa baaqin walaysa bifaanin waa meel barwaaqo ah oo nicamteedu ay daa'im tahay ilahay waxaan ka rajaynaa subxaana wa tacaala an yajcalanaa min ahli janna allah iunaga dhigo dadka ahlu jannada ah jannadaa taskiya lagu helaya meesha barwaaqada ah ee ilaahay qur-aankiisa ku sheegay ee rasuulku sifeeyey oo sidaynu adduunka ugu mamannahay haddaynu fahanno oo dadka waxaan ohan lahaa ragga طulaabulcilmiga ah xaadi اlarwaax ilaa bilaadi اlafraax ha akriyeen haddii dad badan akriyaan kitaabkaa waxa baashayna wedeerisay ee maanka inaga qaaday adduunye ah waa laga dhaqaaqi lahaa wax yar un wixii laga rabay un baa laga qaadan lahaa lakin layskuma lumiyeen saynu nahay oo dadkani markay jannada galaan sida fii saxiix muslim ku sugan iclaanka la siinaya baa kugu filan taba maxaa loo odhan doonaa inna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada waxaa leedihiin inaad noolaataan oo weligiina idinaan dhiman weligiin dhiman maysaan geeridii waa isdayseen geeri ma ku daynaysa hadda adduunyo wax kastoo ilaahay kuu dhiibo cumri kastooad noolaato si kastood u raaxaysato waxaa ku sugaya waa geeri macangooyaa ku sugaya maxay kugu taraysaa marka dee waxaad dhadhansatay iyo waxaad cunaysay maxay ku tari mar adinkaas kaa dambeeyo inna lakum an tasixuu falaa tasqamuu abada waxaa leedihiin inaa caafimaad ku noolaataan oo weligiin aydinaan bukoon jannada lagama dhaan xanuunde xanuun ma jiro madax xanuun ma jiro aal xanuun ma leh waa meel eh, ilaahay subxaana wa tacala ugu talagalay galay abaalmara dadka mu'miniinta soomaalida waxay tahdaa shaydaankan xanuunsan meel ay ka keenaan mooyaane macnaha say qof walba da xanunsanaya adunka wax jooga waxaa loo odhan doonaa ina lakum an tashibuu falaa tahramuu abada waxaa leedihin inaad dhallinyaranimo ku sugnaataan oo aydinan weligiin gaboobin gabow gabow waa kala gadaashaday oo maxaan ku dhahdaa nin waliba wuxuu ka baqayaa un inuu maaragtay la yidhaahdo waa oday meelaha qaarkood dee odaynimada waa laga xanaaqaa manigaa odaad leedahay ooba dhici karta inaad lagu dagaalamaba marka waxa weeye odaytinimadu ma laha jannada laguma yaqaan odaytinimo iyo gabow dhallinyaranimaa lagu yaqaan waxaa leedihiin an tancamuu ina lakum an tancamuu falaa tab'asuu abada inaad nimcaysataan oo weligiina aydinaan baahanin wixii adduunya lagu yaqiinay ninku hadduu xoogaa dhaqaala waruuriyo kolley waa baqayaa waayo waxay dhaha carabtu tidhahdaa addunya yawmun wa yawmun baashtolma ku dhaafi doontaa maxaa soo socda xilli jilaal xilli diraaceed xilli caynkaas waxbaa la xisaabsanaya aakhire laguma yaqaan ilaahay jannada hana geeyo subxaana wa tacaala waxaa eh, ahamiyada ku tusinaya eh, mawduuca taskiyat nafs allah subxaana wa tacaala qur-aankiisa eh, suurad ka mid ah ilaa koob iyo toban shay buu ku dhaaranayaa wuxuuna u dhaaranaya maxay tahay dhaartu wax sahlan ma aha allah isagu makhluuqaadkiisa uga banaanta inu ku dhaarto markuu dhaartay muxuu yidhi horta muxuu ku dhaartay bal tiriya waa koob iyo toban dhaarood waالshamsi waduxaaha wاlqamari ida talaaha wالnahaari ida jallaaha wاllayli ida yaغshaaha wالsamaa'i wama banaaha wاlarضi wama طaxaaha wanafsi wama sawaaha faalhamaha fujuuraha wataqwaaha qad aflaxa man zakaaha waxaa liibaanay man zakaaha qofkii nafsiga tahiray laba tafsiir baa ku jira lakin tafsiirkaas baynu qaadanaynaa xoog badan oo sufyaan ibn cuyayna iyo qataada iyo keyrkoodba waxay leeyihiin qad aflaxa man zakaa nafsahu biطaacati اllah wa saalix اlacmaal waxaa liibaanay qofka naftiisa tahiray oo acmaasha wan wanaagsan maxaan ku dhaha ku tahiray qofkaas ayaa liibaanay saas buu leeyay allah subxaana wa tacala si aayad kaleba ay tilmaamayso qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasalla waa kaa la yidhi subxana wa tacaala mawduuca muhimmadiisa waxaa ku tusinaya naftan kuu lamaan ee ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu abuuray waxa weeyaan waa waa cadow oo xumahay ku faraysaa oo shar baa ku lamaan nafta shaydaanna waa weheliyaa marka horta cadowga daakhiliga ah waxay dhahaan cadow daakhiliga cadow khaarijiya jira soo ma si kaynu maanta udhigayna cadowga daakhiligi waa nafta cadowga daakhiliga ah ee khatarta ah ee nafta ah in aad la jihaaddo la kashaaxid baa loo baahanya oo nabiyu maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khudbatulxaajaha markuu dadka la hadlayo wuxuu odhan jiray wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina ilahay waxaan ka magan nafta sharkeeda nafta shar bay leedahay xumaan bay leedahay oo waa ka ducaysan jiray rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu odhan jiray allahuma alhimnii rushdii waqinii shara nafsi ilaahayow hanuunkayga igu toosi oo dee naftan shaydaanna waa ku limadeen malag isaguna wanaagga ku dareensiinayana waa jiraa markaa nafta hanuunkeeda igu hagaaji sharkeedana alla iga badbaadi ayaa nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu alayh uu ku ducaysan jiray ducooyinkiisu way fara badnaayeen uu naftan ilahay ka bari jiray inuu hagaajiyo allahuma aati nafsii taqwaaha wa zakiha anta khayru man zakaaha أنت وليها ومولاها يعني الله naftan waxaa siisaa taqwadeeda aad cabsideeda oo ahir waa tahiirun waxau dalbayaa nabiy llaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaa naftu khatar weyn bay leedahay oo inay meel xun kaa turtaa dhici karta oo loo baahaya markaa in la xakameeyo oo diinta lagu toosiyo oo xumaa laga rabo wuxuu uhi wannafsu kaطifli in tuhmilhu shaba calaa xubi ridaaci wain taftimhu yanfatini hadal caynkaasuu ninkii naadimka u lahaa oo naftan wuxuu ka cabirayaa in maxaan ku dhahdaa aysta ilmaha yaroo kala tahay ee naaska nuugaya oo ilmaha naaska nuugaya haddii la ysaga hooyadii ay u daysa naaska wuu iska wadanaya un dee naaska ogow isagoo ilka waaweyn leh hadduu doono ayuu iska jaqaya weligiiba ka tegi maayo haddii ay ka guriso oo ay ka joojisana maxay noqonaysaa dee uu ka guraya marka naftu waa caynkaasoo haddii aad ku sii dayso xumaha maanta hadday xumo ay ku dhacdo berina way rabtaa soo ma aragtid haddii caajis iyo wahsi iyo meelaha makhaayadka sheekayn iyo gidaara farfadhiisi iyo sheeka berina dee soomali baynu unahay taasi fadhi kudirirka sheekada hadday baratayna way iskala qabsanaysaa unta halkaas ka wadaysaa weligeedba inaad ka soo fujiso ka guriso oo tidhaahdo naf yahay in badan baad wadatay maantaana soo jeestay soo ma aragtid marka waxa weeyaan eh, waa in la guriyaa nafti wuxuu faصrif hawaaha أن توليه إن ina ما تولى tawallىa yusmi aw yasmi yani waxaad ka digtoonaataa buu yidhi hawada naftan hawadeeda oo naftani hawa hawa wadata oo waxaad ka digtoonaataa horta ka leexi hawada oo dhinac uga du waxaad ka digtoonaataa inay inay maxaan ku hawadu ku maamusho oo hawadu madaxa kuu noqoto oo maxaa ka imanaya haddii hawadu madaxa kuu oo nafta hawada waxaan ay wadata ay ku kaxaysato dee waxa wey waa ku dhagaadkaraysaa oo dhagahay kaa awdaysaa oo lagu arkayo wa dambe wax kastoo laguu sheego sayax kugu duuli maayo waxba ku geli maayaan ilahay waxbaa ku wate soo ma aragtid marka waxa weeyaan naftu ahamiyada mawduuc waxaad ku garanaysaa naftan kugu lamaan xaalkeedaad taqaanaa inay khatar tahay waxaan isu sheegaynaa o isdareensiinaynaa in qofku uu toosnaado oo nafta uu ka adkaado waa tawfiiq min allahi tabaaraka wa tacaala allah baa arrintaa bixiya wax qofku uu awoodu leeyahay ma aha oo allah qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walowlaa fadlu اllahi عalaykum waraxmatuhu ma zakaa minkum min axad walaakina allaha yuzakii man yashaa haddii ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa aan idinku lamaanayn wax idinka daahir noqon lahaa idinka toosnaan laha jiro ilahay cidduu doona ayuu daahiraa bal illaahu yuzakii man yashaa alla subxaana wa tacala ciduu doono ayuu allah subxaana wa tacala u ilahay nafteenna haynu hagaajiyo ciduu doono allah subxaana wa tacala u arrintaasi marka waa arrin muhima qofku inu fahmo oo aad dareenti inaad horta addoon baahana abaad tahay oo in lagu hagaajiyo aad u baahan tahay oo awood ma aad naftaada kaga adkaatid haddaan ilaahay kuu kaalmaynin walidaalika hadda marka la addimayo waxaad maqlaysaa Eh, muadinku wuxuu odhanayaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax war salaadda u kaalayahay war liibaanta u kaalayahay maxaa la odhanayaa adoo rasuulku ina faray inaynu nidhaahno markaynu maqallo arrintaas laa xawla walaa quwata ila billaah macno weyn bay ku fadhidaa eraygaas macno weyn bay leedahay oo macnaheedu murtideedu waxa weeye ilaahdow de waa la yeelay halkaa oo liibaanta u kaalay baa lay oo salaadoo kale baa layleeyahy lakiin anugu wax awooda ma lihi halkan waxaan ku tago oo fadhigaan aan kaga kaco oo aan ku socdo oo karti iyo raganimo ah ma haysto haddii xaggaaga aanan ka helin khulaasada waa intaa marka waxa weeyaan ilaahay haddaanu kuu kaalmaynin waxba qaban kari maysid ibnuqayim raxmatullahi aleyh kitaabkiisa madaarij saalikiin mujalad koowaad safxadda boqol iyo sideetan wuxuu leeyahay waqad ajmaca alcaarifuuna billah calى ana اlkhudlaana an yakilaka allahu ilaa nafsi dadka alla yaqaanka waxay ku ijmaacsan yihiin hoojinta qofka la hoojiya waxa weeyaan in naftaada laguu daayo adiga naftaada laydin kala baxo oo la bal nin baad tahay meel iska soo saartee meel iska soo saar in saa laguu daaya rabbi saa ku galo markaasaa lagu hoojiyo lagaa dhaqaaqay waxa la yidhaahdo tawfiiqa in la waafajiya khayrkana waxa weeyaan wالtawfiiqu anlaa yakilaka allaahu ilaa nafsik waafajintan weeyaa naftaada alla kuu daynaya lagu tabantaabiyo lagu toosiyo walidaalika wuxuu leeyahy ibnuqayim maruu kitaabkiisa ka hadlay madaari saalikiin sheekhiisa ibnu taymiya aada ugu ta'asursanaa sheekiisu aad u jeclaado o aad yaabaysa mar kastaba afkaa ka dhigi maayo kitabba ismakaad akrido marka wuxuu leeyahy kitaabu mar ii soo diray oo baa waxaa ku yiilay buu yihi maaragtay mansilatu khushuuc marku ka hadlayay madaari saalikiin mujarad koowaad wuxuu leeyahay maaragtay weliba aad dee marka xagga tacabudka iyo ta'aluha su ugu ta'asuray buu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay nadmi yar oo iisoo qoray waxaa ka mid ah u odhan jiray ibnu taymiya ana alfaqiiru ilaa rabbi albariyaati ana almusaykiinu fii majmuuci xaalaati ana aldaluumu linafsii wa hiya waalkhayru in yaatina min cindii ya'ti laa astatiicu jalba manfacatin walaa cani nafsi lii dafca almadaraati wuxuu leeyahay faqiir baanahay oo maaragtay makhluuqaadka dhan rabbigii iska lahaa allahaasaan u baahanay baahanana wax sax maad baahanaa tahay ya ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallaahu huwa alganiyu alxamiid dad yaho waxaa tihiin fuqaraa tihin antum alfuqaraau ila allah yani dad baahanayaala oo allah u baahan baa tihin baahidu ma aha macnaha yeer ee qofka maskaxdiisa kusoo degdegaysa oo ah in la yidhaahdo waxoogaa xagga jeebkaan ka nacasaysanahay maaha faqiirku waa baahane faqri daati baa leeyahy faqri daati weeyaanoo marna lagama rajo qabo inaad faqri goysid marna faqri goy waad baahan tahay in lagu hanuuniyaad u baahan tahay in lagu hagaajiyaad u baahan tahay in janno lagu siyaad u baahan tahay in risiq lagu siyaad u baahan tahay in caafimaad lagu siyaad u baahan tahay in awlaad lagu siyaad u baahan tahay in amni iyo nabadgelyo lagu siyaad u baahan tahay saan ku wade maa baahanaad tahay bal mar baahi goynaysa sheeg markaad jannada caga dhigato markaasaad baahi goynaysa wallaahu huwa alghaniyu allahna waa alla hodana hodantinimadiisu waa daati logama hawaqabo alla subxaana watacala inuu bahdo subxaana wa tacaala marka shiku wuxuu leeyahay ana alfaqiiru ilaa rabbi lbariyaati rabbi un baanu baahnay buu yidhi rabbi baan faqiir u ahay musaykiin baana miskiin yarow fii jamii fii majmuuci xaalaati xaaladahaygoo dhan hadii la duuduubo miskiin baana buu yidhi somalia hadalaad culus wey waxaan ahay kii naftiisa dulmiyey iyana way dulminaysaa bu ana waa dulmiyey hadduu khayr xagga alle ka yimaado hadduu khayr yimaado xagga allunbuu ka imanaya naftayda uma haysta buu yidhi manfacaan soo jiito oo naftayda manfaco uma soo jiidi karo waxtar dhibaatana kama riixi karo waxaa la doonaya marka qofku inuu saa u dareemo oo aad garato inaad tahay addoon baahana ah oo haddaan lagu toosin oo naftan lagaaga kaalmayn waxba qabsan kari maysid taas marka waa waa waa arrinta ina tusinaysa muhimmadda ay leedahay taskiyatu nafs waxaynu odhan karnaa taskiyatu nafsi shareecadoo dhan ba ah diinta ilahay noo soo dejiy o dhan ba caynkaas ah oo faahfaahinteeda waynu tegi doonaaye tawxiidku waa waxa weeyaan waa taskiya oo allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wawaylun lilmushrikiin aladiina laa yu'tuuna الzakaat yani mushrikiintii hoog baa u sugnaaday laa yu'tuuna الzaka waa maxaa looga jeedaa ibnu kaiir tafsiirkiisa wuxuu leeyahay laba tafsiir baa ku jira waxa weeyaan kuwaan ashhaadana inay tawxiidka la'ameen ee naftoodii tawxiidka ku tahirayn isagoo ibnu cabaas uu maaragtay ka warinaya mujaahid iyo rag kaloo aimada ah qawlkaasa weliba raajixa buu leeyahay salaada nafteeda waxay tahay taskiyu ina الsalaata tanhaa can اlfaxshaa'i wاlmunkar salaaddu waxay reebaysaa waxyaabaha macaasta ah iyo munkaraadka waxyaabaha cuncun bay reebaysaa saa darteed waa waa tahiir way ku tahiraysaa oo kaa nadiifinaysaa soonka ayaa wuxuu yahay taskiyu man saama ramadaan iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi qofka sooma ramadaan isagoo rumaysan ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo kuna eh, rumaysan iyo waajibnimadiisa kuna xisaabtamaya dembigiisii tega waa loo dhaafaya sadaqada aad bixinayso oo zakada ayaa waxay tahay taskiya khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim fiiha waa kaa leedah subxana wa tacaala xajka aad xajinayso baa taskiyaa man xaja hada اlbayt falam yarfus walam yafsuq rajaca ka yawmi waladathu ummu qofka baytkaa usoo xajiya oo aan rafad la iman iyo fisqi wuxuu noqonayaa sidii maalintii hooyada ku dhashay ayuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxa weeyaan xumahoo laga tago sayi-aadka iyo munkaraadka oo laga dheeraado oo laga fogaado iyo waxyaabaha xubno o dhan baa taskiyadii ah tusaale waxaa u ah ilaahay wuxuu le qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum ina allaha khabiirun bima yasnacuun waa hadulbasarki isha laaba taas baa idiin dahirnaan badan buu leeya allah subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan waxaa ka mid ah oo haddii qofkii isdiidaanka weydiistay qofka u yimi ee soo booqday markuu soo booqday albaabuu ku soo garaacay uu yidhi ordoo iska noqo kaa furi maaye ilahay taskiyuu ku sheegay halkaa wain qiila lakum irjicuu farjicuu huwa askaa lakum maxaad iga fur weydiiyo maxaad saa u gelaysaa iyo dib kula hadlayo shakada kuma tahay haddii la wahado waxoogaa baa iska erjea iska ruqo waxa weye iska laabo taasaa idiin tahirnaan badan bu allah leeyahy subxana wa tacaala taskiyadii waxaa lagu tilmaamaya qur-aan ku sheegaya marka ninkii haweenaydiisii furay ee hadhow ay cadadbaxday oo damcay markay cadadbaxday inuu guursado ninkii udi ninkiina u diiday maarata weliga ahaa oo u diiday mar haddii aad intay cadadbaxayd aad sugaysa soo ceshan weyday shaqa iskuma lihidin ba allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ninkii baa aad loo canaanaya maaragtay diiddanaa inuu markaa ade weliga markaa saale inaad yeeshaan oo aydinaan maxaan ku u diidin taas ayaa azkaa lakum adhar waxaa xusnu khuluq ayaa wuxuu yahay taskiyadii oo rasuulku wuxu uhi salawatu ullahi wasalam qofka muuminkii wuxuu ku gaadhayaa eh, bixusni اkhuluq darajat asaa'im alqaa'im ninkii soomanaa ee taagnaa darajadiisoo kale ayuu akhlaaqda wanaagsan ku gaadhaya waxaynu odhan karaa shareecada dhammaanteed oo ilaahay inoo jideeyey waxa weeyaan waa taskiyay ku salaysan tahay oo inay maslaxaddi ka hadlaysaa adduun iyo aakhiraba oo ilaahay subxaanaه wa tacaala Eh, waxa uu inoo jideeyey isagu waay eh, wax wax taraya oo isagu ka faaidaysanaya maaha ee eh, inaga maslaxaddeena iyo danteenna ayaa ilahay inoogu jideeyey ya daadi inakum lan tabluguu durii fataduruunii walan tabluguu nafcii fatanfacuunii selafku marka way ka hadleen oo masaladan taskiyada ah kutub badan baa laga hadlo kutubta ku saabsan maxaan ku dhahdaa tarkiib watarhiib baabkeed waa laga hadlaa xataa kutub ulcaqaa'id ayaa maaragtay ahlu ay kaga warramaan yani taskiyada maalan haddaynu tusaalayaal bixinno imaam ulismaaciili fii ictiqaad ahlu kitaabka wuxuu ku sheegay oo ragii mutaqadimiinta oo saddex boqol iyo todobatanki buu dhintay yarawna mujaanabata albidcati wa ahlu sunnaha waalaahaami waaltakaburi waxay arkayaan ahlu sunnuhu yidhi ka dheeraanshaha bidcada laga dheeraado iyo dunuubta iyo maaragtay fakriga faanka iyo kibirka wayarowna kafa alأdaa watarka algiiba ila liman adhara albidcata wahawan yadcuu ilayha ilayhima falqawlu fiih laysa bigiibatin cindahum macnahaasuu ka wadaa wuxuu ujeedaa in aynan eh, arkayeen inaanay bannaanayn xanta iyo maaragtay faanka iyo kibirka qofkuna haddii uu yahay qof dee mubtadicu bidcada ku yeedhaya iyadu taasi waxyaabaha laga soo rebi jiray ka mid ahayd abu ismaaciil asaabuni wuxuu leeyahay fi caqiidati salaf yarawna almusaaracata ila adaa'i salawaati almaktuubaat wayatawaasawna biqiyaami اleyli lisalaati bacda almanaami wabsilati اlarxaam waifshaaءi الsalaam waطcaami الطacaam wاlbidaari ila ficli khayraat waxay arkayaan in loo degdego salaadaha shanta waxay isu dardaarmi jireen qiyaamu leylka habeenkii loo kaco oo dadku ay soo kacaan hurdada intay ka soo kacaan ay tukadaan waxay isu dardaarmi jireen rixmka in la xidhiidhiyo in salaanta la faafiyo dariiqa iyo markaas marayso aada muslimka salaantid in maxaan ku dhahdaa cunada iyo quudinta wax la siiyo dadka masaakiinta baahan iyo wax la taro arrimahaasoo dhan way isu dardaarmi jireen salafkii ayuu leeyahay abu ismaaciil asaabuuni wuxuu leeyahay sheekii ay ku magacaabi jireen qiwaamu sunna waxaa weeye ismaaciil eh, alasfahaani an boqol iyo an iyo soddonkii u dhintay fi kitaabihi eh, alxujatu fi bayan almaxaja mujalladka labaad safxada an boqol sideed iyo labaatan wa min madhabi ahli sunnati atawarucu fi alma'aakili wاlmashaarib wاtaxaruzu min alfawaaxishi wاlqaba'ix wamujaanabaة اlahwaaءi wاdalaalati wahajruhum wاlmusaabaqatu ila ficli اkhayraat hadalladaasu tilmaamo waxaa ka mid ah manhajka ahlu sunnaha inay aad isaga dhowri jireen tawaruc badan ay ka samayn jireen waxay cunayaan iyo waxay cabbayaan muxuu yahay waxaad cunaysaa xalaal ma yahay waxaad cabbaysaa xalaal ma yahay aad bay ugu fiirsan jireen waxay aad isaga dhowri jireen waxyaabaha macaasida ee fawaaxishta iyo wax xun bay iska ilaalin jireen waa arrimahaasoo dhan waxay ku tusinayaan selafku in mawduucan aad iyo aad ay maxaan kula ihtimaam badan ay u siinayeen taskiyada waxay yidhaahdaan min xayu alcumuum haddii la qaybiyo mid madmuuma ah oo la ceebeeyaan la ogolayn baa jirta iyo mid mamduuxa oo taskiyada la diidan yahay qofku inuu naftiisa ammaano isla baxo oo iska jeceliya meelaha in la ammaano aan lasoo qadqaaday iyo oo iska faana iyo arrimahaas lama ogolaa waayo ilahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay falaa تuzakuu أنfusakum huwa aclamu biman ittaqa yani ha ammaanina naftiina weeyaan laa tuzaku anfusakum oo arrintaasi wax bannaan maaha xataa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu عalayh hadduu arko qof waxoogaa magac yar ee maaragtay magac taskiyeah oo ammaan ah iyo waxoogaa faani ku jiro uu ku arko uu u diidi jiray waa ka bedeli jiray sida maaragtay juwayriye gabadhii la odhan jiray ee xaaskiisa ahayd ummahaat اlmu'miniin baraa la odhan jiray markaasaa rasuulku u bixiyey juwayriya wuuna kaan jiray in la yidhaahdo kharaja min cindi bara bara cindigeedu ka soo baxay maanta gurigaasu ka yimi in la yidhaahdo wuu ka xumaan jiray rasuulku laa tusaquu anfusakum allahu aclam biahli lbiri minkum yani ahlu biriga wanaagsan waa kee allah baa yaqaana ayuu ku odhan jiray rasuulku salawatu ullahi wasalaamu calayh marka waxa noocaas waa la diidan yahay tamamduuxiina waa nafta in la tahiro oo acmaasha saalixaadkaa lagu tahiro gaayada taskiyadana ay leedahay qofku markuu la yimaado wuxuu noqonayaa dee waa taxqiiqu kamaali اcubuudiyati lilah cibaadadii laysu abuuray ee lagaa rabay aad u joogtay unka kan baa dhaboobaysa markaa taskiya la timaado waana tilmaamaha fiican oo qofku wuxuu ku ammaanaya inuu caabid yahay rabbigii caabuday oo diintu kuquman inuu yahay taas buu ku ammaanan yahay oo markii alla subxaanaه wa tacala uu ka warramayey ummadihii dadkii sharfanaa sida malaa'igta sida ambiyada iyo rususha malaa'igto kale saasuu ku sifeeyo wuxuu leeyahay walahu man fi الsamaawaati wاlأrض waman cindahu laa ystakbiruuna can cibaadatihi walaa yastaxsiruun wuxuu leeyahy nabiy llahi ciise markuu ka hadlayey lan yastankifa almasiixu an yakuna cabda lilah wala almalaa'ikatu اlmuqarabuun nabiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu aleyh meelo dhowr ah oo maaragtay maqaamyo fiican ah meelo ammaan mudan ah wuxuu ku ammaanay waa addoonnimada subxaana aladii asraa bicabdihi layla layla min almasjid alxaraam fawxaa ilaa cabdii maa awxaa waa kaa la odhanaya subxana wa tacaala haddaynu usoo gudubno asbaabu taskiyati nafs asbaaba haddii qofku la yimaado naftiisii marka ay dahir mayso ama maxaaba kuu kaalmayn kara in naftaada aad ka adkaato oo naftaada aad dahirto asbaabahaasaynu sheegaynaa waxaa kow ka ah alfiqhu fi ddiin diinta in la fahmo ayay taskiyadu ka bilaabanaysa oo qofkan waxaa laga doonayaa si uu diintii ugu dhaqmo oo diinta aad ku toosisid oo xumaa uga baxdid hore diintii dee wanaad fahansantah waqan u leedahay oo rasulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka allah subxaanahu wa tacala uu khayrka la maago wuxuu fahansiiyaa diinta ayuu fahansiiyaa marka fahamkii diinta waxaa sabab looga dhigay waxa weeyaan khayr oo dhan khayrku wuxuu ku imanayaa markaa diinta garashadeeda oo haddaynu tusaale ka bixino maalan cibaadada oo kale cibaadada waxaa asal u ah qofku inuu ikhlaasna ula yimaado ay waafaqdana kitaabka iyo sunnaha labadaaba dee aqoon bay u baahan tahay maxaa ikhlaas la yidhaha aqoon bay u baahan tahay maxaa maaragtay waxaanay sharcadi muwaafaqsan yahay waxay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay marka waa in la helaa maxaan ku dhahdaa garasho diintii la baranaya waa in la helaa oo diintii waa in la bartaa oo barashada diintu waa meesha ay ka bilaabanaysa hawshaan aynu ka hadlaynaa sababto hadhowta wuxuu baranayaa qofkii markuu diinti garto salaada wanaagsan ee taskiye noqonaysa anfacaysa waa salaadii soonka fiicanee sidii la rabay loo gutay ee ku anfacaysa waa soonkee xajka wanaagsan ee maxaan kule sidii la rabay loo sameeyey waa xajkee ee ganacsiga wanaagsan ee sidii sharci waafaqsanaa aad u ganacsatay waa kee arrimahaas dhan waxay u bahay marka aqoon walidaalika diintu aqoon bay kaa rabtaa aqoontaas camalkuna waa taskiyadii oo marka la kunuu rabbaaniyiin bima kuntum tucallimuuna alkitaab wa bima kuntum tadrusuun rabbaaniyiin kuwa alla loo aaneeyey nuqda alla yaqaan nuqda alla yaqaankaasi waa waxay odhan jireen waxa weeyaan waa kuwa dadka ku rabaynaya eh, bisigaari alcilmi qabla kibaari dadka waxay ku rabaynayaan cilmiga kiisa yar oo dee waa jaran jaranayan sullamu tacallumka wax ku wadan ma maarata xaggiisna kaga soo boogto marka waxa weeyaan eh, cilmiga barashadiisa iyo ku camalfalkiisuna waa taskiyadii buu noqonaya barashaduna waa furaheedii si maxaan ku laad wa camalfashada waa inaad barataa marka halkaasi waa naqliga meesha u horaysa la doonayo in lala yimaado ilahay markuu laha subxaanaه watacaala aman huwa qaanitun ana allayli saajida waqaa'ima yaxdaru اlaakhira wayarjuu raxmata rabbi qul hal yastawi aladiina yaclamuun wاladiina laa yaclamuun markii laga hadlay kii taagnaa habeenkii saacadihiisa salaatuleilka u taagnaa isagoo sujuudsan isagoo maaragtay aakhira ka baqaya qofka noocaasa iyo kaan samayn may isku mid yihin maxaa laga dambaysiyey ma siman yihiin kuwa wax garanaya iyo kuwa wax garanaya markaa ninkaa taagan habeenkii ee ilaahay ka baqaya subxaana wa tacaala ee qur-aanka akhriyaya qofkaasi waxa weeya waa qofka dee aqoonta leh oo wax garanaya weeyaan oo markaa cilmigii oo camalkiisiile baa la iska rabaa khadiib albaqdaadi wuxuu odhan jiray hatafa alcilmu bilcamal fain ajaabahu waila irtaxal cilmigii baa le war hooy camalow kaalay war war kaalay soo gaadhay camalow haddii markaa qofka camalku la yimaado waa sugnaanaya dee cilmigii oo cilmiga waxaa lagu ilaaliya camalka haddii kale iska tegaya saasuu odhan jiri waa kii ilahaa iclam hudiita biana afdala minan minan cilmun yuziilu shaka canka wadaran waxaad ogaataa buu yidhi allah ku hanuuniye cilmi waxaa u fadli badan oo u wanaagsan cilmiga ku hanuuniya oo kaa nadi kaa saara wasakda iyo shakiga shakiga wasakda waa laba qodob aynu sheegi doono waa maradu shubha iyo maradu shahwa ayaa la yidhahda cilmiga kaa nadiifinaya kaasaa cilmi u wanaagsan marka waxa weeyaan taasi waa qodobka koowaad ee loo baahan yahay qofku inay ta waxa weeye waa iska tartiibta iska dhaafdhaafi karnaa waxa weye atazkiyatu biاdducaa inaad baryada ilaahay subxaanaه wa tacala naftaada ku taskiyisid oo ducadu waxa weeye waa waa silaax weyn oo si naftaadu ay u toosnaato rabbigaa waa inaad baridaa oo allah wuxuu leeyay subxaana wa tacaala udcuunii astajib lakum ibarya waa idinka ajiibayaa waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun oo bugtada qur-aanku ka warramayo naftan ku lamaan laba bugta aad qur-aanku ka warramaa bugta waxa weeyaan waa maradka shubhada la yidhaahdo shubhadu waa qofka oo si qadan wax fahmaa Eh, maxaan ku dhahda ictiqaadka dan oo kufriga buu aaminay ama isagoo muslima wax ku qalloocdeen oo maaragtay eh, manhajka ahlu sunna khilaafay oo nusuus iyo qof kasta oo daa'ifo kasta oo khilaaftay sharciga shubun bay wadataa cid cidna iska socotaa ma jirto muxuun baa maarata waxbay cuulubanayaan muxuun bay isu gegeystanayaan waxasaa saxa ah. marka shubhadaas waa marad ilahay baa subxana watacala qof ka daweeya oo qur-aanku marad buu ku sheegay fii quluubihim marad fazaadahum allahu marada waa kaan iminku munaafiqiinta ka hadlay waa inxiraaf baa ku jira walyaquula aladiina fii quluubihim marad maada araada allahu bihada maala waxaa jira marad kale oo maradu shahwa oo qur-aanku ka warramayo oo shahwat lfarji oo markaa dee qofku dumarkii iyo wixii maaratay uu rabo haddii bakuranaya ama shahwat lbadni shahawaad noocaasna waa cudur oo waa ka alla haleeye falaa takhdacna bilqowl fayaطmaca aladi fii qalbihi marad waqulna qawla macruufa hadalkaa jilcinin dumarkii xaasaskiis ula hadlaya ha jilcina hadalka oo kuwii markaa bugtada qabay qalbiga ka jirana ay markaa soo malabsadaan oo waxoogaa dhegta raariciyaan oo waxrarabaan soo maarti marka waxaa loo baahan yahay cudurada noocaas allah baa kaa duwayn kara marka rabbigaa inaad beridid oo ducadaad cuskato la timaado waa muun shuruuddeedina qofku la yimaado ducaduna haddaad toosantao mustaqiim tahay ku khasaari maysid oo rasuulku wuxuu inoo sheegay ma jiro qof muslim ah oo rabbigii barya ilaa acطaahu allahu iyaah biixdaa alaa ixdaa halaain yani saddex mid ka midun bu ilahay siiya marna qadin maayo qofkaa muminka haddii aan shuruudeedii la helo mawaanicdiina la waado waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala u aqbalo saddexdaa midun buu helaya in loo soo dedejiyo baryadiisii oo uu helo in loo kaydiyo oo dib loogu dhigo aakhiro waa la aqbalay laakiin hadda maahe meel baa loogu kaydiyey in lagaga mid lamida ah in lagaga leexin oo dhibaato ah oo kale marka waxa weeyaan qofku inuu ilaahay subxaanaه watacaala baryo oo la yimaado asbaabtaa qaato si alla subxaanaه watacaala naftii uu taskiyeyo u طahiro waxaa ka mid ah waxyaabaha nafta lagu taskiyeynayo ataskiyaةu biاlcaqiidaةi الصaxiixa nafta in lagu taskiyeeyo lagu طahiro yani caqiida صaxiixa ah ictiqaadka saxa ah oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu عalayh saxaabada saddex iyo toban sannadood ayaa maka uu eh, maxaan ku dhahdaa eh, saddex iyo toban sannadood ayuu maka ku tarbiyeynayay saxaabada tawxiidka iyo ictiqaadka saxiixa ah ayuu ku tarbiyeynayey oo qofka diinta rumeeya muxuu heli doonaa qiyaame qofkuwa diinta ka wariyay maxay heli doonaan eh, maxaa maaragtay shirka la yidhaahdaa maxaa tawxiid la yidhaahdaa ummaddan buu rasuulku salawaatu ullahi wasalam ictiqaadkaasi ku tarbiyeynayay marka tawxiidku waa taskiyo oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu soo saaray jiilkii markaa caalamka hogaamiyey shayga ka soo horjeeda tawxiidku waa shirkiga shirkiguna waa nijaasu waa nijaasu waayo ilahay baa qur'ankiisa wuxuu ku leeyahay inama almushrikuuna najasun mushrikiintu waa nijaas taw nijaasadaasi ma nijaaso haddaad taabato aad farxaanayso iska maydhaysa miya aljawaab maya maxay tahay waxa weeyaan waa waa nijaasa macnawiya calى qawl jumhuur ahlicilm waayo dee waxaaba iskaa kaa banaan haweenaydii maaragtay maarata ahlu kitaabka ahayd inaad iskaba guursato oo dee aad maaragta xaas ka dhigatid marka xaaska markaa istaabataanba de ismaidhi mayside marka nijaasada laga hadlaya waa nijaasa macnawiya baa laga hadlaya nijaasada markaa macnawiga ah tahaaray u baahan tahay waa tawxiidkaa tahiraya oo waa kii xadiisu qusigu ahaa ya bna aadam law ataytanii biquraabi اlardi khataaya uma laqiitanii laa tushrik bi shaya laataytuka biquraabiha mafira xadiidka tirmidi wariyey yani haddaad la timaado muga dhulka oo maxaan ku dhahdaa dembi ah dabeetana aad la kulanto adigo aan ii shariik yeelin aniguna waxaan ku siinayaa yani muggeeda oo dambi dhaaf ah tawxiidku wax sahal maaha ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa walidalika waxaa muhim a inu baraarujino markaynu tawxiidka daraasaynayno kuma filla oo kaafi maaha in ah, asmaa wasifaat iyo maxaan ku dhahdaa sifaatka ilaahay leeyahay iyo asmaadiisa in laga warramo oo keli ah iyo rabbinimadiisa iyo uluhiyadiisa ilaahay loo sugo waa ka mid tawxiidka waan asal laakiin maaha intaa in lagu kaaftoomo waa in ay dadka lagu rabeeyo eh, in quluubteenna aynu ilaahay ku caabudno oo rabbi tilmaamaha uu leeyahay qalbigeena ku weynaada la doonaya oo eh, nadar ahaan marka loo daraaseeyo tadbiiqii nafta waa in laga helaa lagu toosiya walidalika ibnuqayim raxmat ullahi caleyh kutubtiisa aad mawaadicda uga hadlaa kitaabada qiimaha badan ee ariiqu lhijratayn iyo miftaaxu daar asacaada addaawa adawaa alwaabil usayib alfawaa'id madaarij usaalikiin kutubta noocaasa in in badan oo dul fadhiista waa loo baahan yahay baryahan saxwadu meelo kale u socotaa jaafa jiriq waa batay lakin waxaanu leenahay xaggan ha loo leexdo bal barashada yani ma istiqaamada iyo taskiyada iyo toosnaanta ha lagu dadaalo oo xagga ta'aluha iyo tacabudka xaggiisa ha loo leexdo wax badan baa iska xalismaya oo dhibaato badan oo jirta marka hadal yar oo uu ibnuqayim raxmat ullahi aleyh kitaabkiisa miftaaxu daar sacaada mujalladka laba safxadda sagaadu kaga hadlay waa qodob muhima wuxuu leeyahay markuu tawxiidka sida uu taskiya u yahay ka hadlayey facilmu اlcabdi bitafarudi rabbi biduri wاlnafci wاlcaطaa'i wاlmanci wاlkhalqi wاlrisqi wاlixyaa'i wاlimaata yuhmiru cuudiyata tawakuli calayh baطina walawaasim tawakuli wahamaraati daahira wuxuu leeyahay addoonku inuu ogaado in allah subxaanahu wa uu la keli yahay dhib iyo dheefba ba uu la keli yahay oo wax bixin iyo wax wax mancin iyo wax diidid ba uu la keli yahay abuurka uu la keli yahay ad ogaato risiqa iyo wax quudin uu la keli yahay ad ogaato noolayn iyo nafbixin nafsaarid uu la keli yahay ad ogaato arrintaasi waxay midha ay midha bixinaysaa oo ka dhalanaya ilaahay subxaana wa taala saarashadiisa cubuudiyatu tawakul soma aragti waa macno weyn baa meesha ku jira waxaa la rabaa inaadan u gumoobin oo u dulloobin risq waayo waxaad og tahay risq ayaa baxsha allah subxaana wa tacaala yaa wax nooleeya oo aadan baqanin waxbaa maaragtay waa lagu dilayaa iyo waxbaa la dilaa oo makhluuq baa wax dilaa aadama baqanin waayo nafta yaa leh allah baa nafta qaada allah baa wax nooleeya marka yaqiintaas tawxiidka saa u garato oo ilahay ku ogaatid oo aad qalbigaaga yaqiin u qaadato ilahay baad tala saaraysa marka ilahay maan kugu filayn alaysa allahu bikaafin cabda wayuawifuuna bladiina min duuni yuawifunaka bladiina min duuni meeloos kale isku bajinaya so marka wa ilaahay subxaana wa tacala tala saaraysaa soo baxaysa buuli wuxuu yidhi wa cilmuhu bisamcihi tacaala wa basarih wa cilmihi wa anahu yaclamu sira wa akbar ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يثمر له حفظ اللسان وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى wuxuu yidhi qofku markuu ogaado addoonku ilaahay cilmigiisa waasica cilmiga ilahay waa waasic wax kastuu ilahay wixii tagay o dhan buu og yahay waxa jooga buu og yahay waxa mustaqbalka soo socduu og yahay wuxuu og yahay asira waakfa sirta waxa qarsoon waxa qarsoone qalbigaa ku qarsoon buu ilahay og yahay talow maxaa uu akhfaa maxaa kasii qarsoon waxaa kasii qarsoon hadda qalbigaaga talow maxaa saacad kadib kusoo dhici doona berri maxaa qalbigaaga kusoo dhici doona bil kadib maxaa kusoo dhici doona sanad kadib maxaa kusoo dhici doona allah waa ogyahay subxana wa tacaala wuxuu og yahay waxyaabaha mustaxiilaadka ah waxaan dhici doonin hadday dhici lahaayeen hadda dhici maayeen ogow say noqon lahayen bu oo nimankii gaalada markay yidhaahdeen naarta inta lagu shubay ay naartii galeen oo yidhaahdeen ilaah adow naga saarto ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالح إله النعيل وافعك رحمن وقال وكا هذا نوح الإلهي ليه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون سمالك هذا العلم يقول هذه العلم لها أدونك المرة لا دعين لها وعويا وحي هل كل بكم يسلهاين waxay walaaqan jireen kufriga ah ee xumaanta ah halkii bay ka miisli lahaayeen warka ay sheegayaana waa been ilaahay markaa wuxuu og yahay waxaan dhici doona hadday dhici lahayn say noqon lahaayeen marka waa alla cilmigiisu waasiyahay oo wax walba maqraya oo wax walba arkaya wa asamiicu yaraa wayasmacu kula ma fi اlkawni min sirin wamin iclaani walikuli sawtin minhu samcun xaadiru faasiru waliclaanu mustawiyaani wax kasta waa arkaya allah subxaanaه wa tacaala oo kownkan wax sir ah wax muuqda iyo wax qarsoon intaba allah subxaana wa tacala waana ujeedaa waana maqlaya wax kastoo cod ah allah subxaana wa tacala waa maqlaya alle markaad saa u garato wuxuu leeya sheekhuina barayaa markaad si alle u fahamto waxaa soo baxaya qofku inuu markaa carabkiisa ilaaliyo ila waa lagu jeedaa markaa inaad maanta iska duryanto oo carabkaan sii dayso oo waxaa doonto ay ku hadashid arrintaasi markaa dee suuragal maaha nin xogagaal oo markaa la socda rabbi oo allihii gartay carabkiisu ilaalinaya wuxuu ilaalinaya jawaarixiisa xubnihiisu ilaalinaya qalbigiisa waxyaabaha xun kusoo dhacaya khawaatirta buu ilaalinaya waxa weeyaan qof toosan buu soo baxaya wuxuu yidhi wamacrifatuhu bihinaah wa juudihi wa karamihi wa tuujibu lahu sicatu الrajaa markuu ogaada rabbi inuu yahay alla ah oo deeq badan waxa weeye gacantiisu waa mal'a yaduhu mal'a waa buuxdaa oo ilaa maalintii khalqiga u abuuray ilaa intuu dhammaanayo saasoo alla wuxu bixinaya waa alla deeq badan waa alla hodana waa alla qaniya waa alla axsaanfarid badan waa alla naxariis badan markaad alle saa u ogaato waxaa addoonka u soo baxaya inuu rajeeyo oo rabbigii ka rajeeyo naxariis iyo khayraad iyo wax alla haysto buu rajo weyn ka qabaa qofkii muminka taasay ku bixinaysa wuxuu yidhi markuu ogaado wakadalika macrifatuhu bijalaali اllahi wacadamatih weynida allah subxaanaه wa tacala ogaanshaheeda iyo cadamadiisa taasina waxay eh, midhabixinteedu waay noqonaysa midhabiceedu waxay noqonaysaa inuu qofkii khuduuc iyo istikaana iyo addoonnimo iyo inuu isu dulleeyay rabbigii ayaa soo baxaysa arrimahaas dhan waxa weeyaan waa tawxiidka la doonayo in nafta lagu rabeeyo oo qofku si dhab ah inuu caqiidada iyo tawxiidka uqaata la doonayo oo ay noqoto qalbigiisa inay maxabada ilahay ka buxsanto jacaylka allah subxaana wa tacaala oo wax kasta alla u ka jeclaado wax kasta uu ilaawo jacaylka ilahay marku alla jecel yahay oo alle markuu rajaynayo wax walba rajihiisa iyo wax uu liqa loo bahan yahay waxyaabaha lagu taskiyeynayo shirkiga oo kale maalan rasuulku aad buu uga tahiraya saxaabada ugala dagaalamaya markay diinta soo galeen oo meel kasta oo ay waxyar soo galo waxa weeye waa ka shabinaya waa ka ilaalinaya walidaalika ba saxaabada maalintuu la hadlayba wuxuu yidhi iyadoo habeenkii roob ay baa rasuulku wuxuu yidhi eh, maada qaala rabbukum allayla waa rabbigin muxuu caawiya ilahay rasuulkiisa ayaqaan bay saxaabadu tiri markaasaa wuxuu yidhi addoommahayga waxay noqdeen kuwa aniga i rumeeyey oo xidigaha ka gaaloobay iyo kuwa xidigaha rumeeyey aniga iga gaaloobay faama man qaala muirnaa bifadli اllahi waraxmatih ka yidhi ilaahay fadligiisa ila rooba da-ay ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa ayaa nala ku waraabiyey ka yidhi fadalika mu'minun bi kaafirun bilkhawaakib kaas waa mid rumeeyey aniga wuxuuna ka gaaloobay xidigii wa ama man qaala muirnaa binawi kada wakada fadalika kaafirun bi mu'minun bilkhawaakib ka odhanaya waxaa weeye xidig iyo meelaha siyaabaha noocaasa baa roobku yimi kaasina waxa weeyaan wuxuu rumeeyey xidigaha iyo waxaas buu rumeeyey wuxuuna maarata ka gaaloobay aniga ayuu ka gaaloobay wuxuu markaa kala dagaalamaya rasuulku isagaa keenayo leh bal ka warrama macnaha wuu saxayaa waxaa lagu taskiyeynayaa tawxiidkii baa lagu taskiya lagu tahirayaa oo shirki baa laga nadiifinaya wuxuu aada uga ilaahinayaa in xagga cibaaraadka hadalka in ilaahay wax lagu lamaanayn karo لا تقولوا ما شاء فلان ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان هورننا وحي إلهي دوني هبلنا دوني هورننا توحيدكم مركب وحيه هو التزكية وحكمت وحيبها لتكون تزكيين اللي دوني نفتح لكم التزكية بفعل الواجبات وترك المحرمات waajibaadka oo nafta lagu taskiyeeyo muxaramaadka oo ka tegitaankeeda lagu daahiro nafta oo de waa kii xadiid qudsiga ahaa wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima aftaradtuhu calayh yani wax shay laygu soo dhowaado oo aan ka jecelayn ma jiro wixii aan farad yeela waajibiyey allah saasuu xadiid qudsi ku leeyahy oo waxyaabaha u waajibiyey waxaa ka mid ah dee in laga tago waxyaabaha shirkiga ah oo riyaaga iyo sudka laga tago oo xasadka laga tago oo zinada laga oo ribada laga tago oo waxaa munkaraadka daahir iyo batima laga tago saa darteed baa tarkiga qudhiisu wuxuu soo gelayaa yani maxaan ku dhahay ma'muuraadka halka kan waxa weye waa isku mid oo marka lagu leeyahay waajibaadka samayntiisa dee waxa weeye muxaramaadkoo laga tagaana waa ku hoos jirta walidalika waa ka rasulku lah salawatu llahi wasalamu alayh idaa amartukum bishayin faatuu minhu ma staطactum waidaa nahaytukum can shayin falaa taqrabuuh ha u dhawaanina haddaan shay idinka reebana waxa wey la eh, ka taga dhammaantii haddaan idin amrana waxa weeye waxa kartaan kala imaada marka xadiidkaas wamaa taqaraba ilaya bicabdi cabdi bishayin axaba ilay ma aftaradtu calayh wuxuu laha ibna xajar waxaa laga faa'idaysanayaa yani faraa'id oo la gutaa inay tahay acmaasha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu fiican muxuuna ka qaadanayaa dee waa nakira fi siyaaqi fii siyaaqi nafyi wamaa taqaraba ilay bishayin marka taas baad ku fahmaysaa waxaa kale oo maxaan ku dhaha marka waajibaadku waa fara badan yihin waxyaa faraaidka oo salaadan hadda aynu u fadhino ee sugayno ama tukanay baa ka mida ah waxyaabaha qofku naftiga ku dahirayo oo rasuulku salawaatu ullahi wasalamu xadiis wuxuu ku leeyahay yani imaam tirmidi u wariyey oo saxiixa ah, ee qofkii tukada man sallaa lilahi arbaciina yawma fii jamaacatin yudriku takbiirata alula kutibat lahu balaa'atan qofka afartan maalmood jamaaco ku tukada oo takbiiratulxiraamka soo haleela laba baraa'o ayaa loo qoraa inuu naarta ka bara ka beri yahay iyo inuu maxaanku ahay nifaaq ka beri yahay saas buu rasulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a ah waxyaabaha nafta lagu taskiyenaya ataskiyatu binawaafil sunnayaasha ayaa lagu taskiyenaya wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafil xataa uxibah faida axbabtuh kuntu samcah aladi yasmacu bih wabasarahu aladi yubsiru biha bihi wayadahu alati yabtishu biha hadduu addoonkii sunnayaal iyo nawaafil igu soo dhowaado waxaa weeye waan waan jeclaanaya haddaan jeclaadana waxaa u noqonaya maqalkiisa waxu ku maqlayo iyo araggiisa ilaa akhirihi oo ilaahay subxaana wa tacala wuu ajiibaya addoonkii si deg deg ayaa hawsha loo maqlaya sida saxaabada aad arkaysa cumar bin khataab radia allahu canhu isagoo khudbaynaya yaa saariyatu aljabal wuu ku hadlay markaas ilahay wuxuu maqashiinaya sida loo aqbalay yani saariyo oo dagaalka ku jira ayaa markaa codkii maqlaya ilahay subxana wa tacala u maqashiin waxaa weeyaan waxaad arkaysaa eh, maxaan ku dhahdaa ay eh, cunnadii ay hortooda tiilaybaa waxyaabaa dee dhacdooyinka tusaalayaasha wuxuu lahaa abdillahi bn mascuud waxaanu cunadaanu cunaynay wa kaana cunadu waxay ayd mid tasbiixsanaysa tasbiix baanu ka maqli nebiga marka waxa weya waa waa waa la aqbalaya qofkii muminkaa waa la maqlaya ilahay baa maqashiinaya wax badan oo khayra wax badan wanaagsan baa ilahay subxana watacala siinaya marka waxa weya nawaafisha waxyaabaha nafta lagu taskiyeyo lagu tahiro ayay noqonaysaa nawaafishu way fara badan tahay nawaafisha salaada ayaa ka mid ah oo inuu qofku labiyo toban ragcadood ilaashado waxa weeye waa muhim labayo tobanka ragcadood ee fii saxiix muslim xadiidkaas ku sugan addoon ma jiro ii tukada labayo toban ragcadood tatawucan hayra fariida oo sunno aan farid ahayn fard ahayn ilaa bana allaahu bayt bana allaahu lahu baytan fi ljanna ilaahay subxaana wa tacaala gurigu jannada uga dhisa buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh guri baad rabtaa jannada inaa gaarto labayo tobanka ragcadood wayna daa'imtaa oo sunnayaasha ah. oo labayo tobanka ragcadood waxaa sii faahfaahiyey imaamu tirmidi ayaa sii faahfaahiyey oo sheegay afar duurka ka horreeya laba ka dambeeya laba maqribka ka dambeeya laba cishaa ka dambeeya laba fajriga ka horeeya labaiyo tobankaa ragcadood ayaa marka xadiidkaas uu tilmaamay sunnayaasha muhimka ah ee la doonaya nafta inaad ku taskiyeyso ku tayrto lagaaga baahan yahay weye waxaa ka mid ah nawaafisha qiyaamu lleyl oo ah sunnayaasha ugu muhiimsan ee la doonaya dadka muslimiinta inay aada u daa'imaan oo rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh afdalu salaati bacda almaktuuba qiyaamu lleil yani salaada fariidada ah ee waxaa weeyaan marka laga yimaado waxaa u fadli badan salaadaha qiyaamu leilka oo rasuulku odhan jiray maydin tusiyaa abwaabta khayrka maydin tusaa markaas soonki ka hadlay markaas sadaqadii ka hadlay markaasuu yihi wasalaatu rajuli fii jawfi min jawfi lleyli markaasuu aayadda akhriyay tatajaafa junuubuhum can almadaajici yadcuuna rabbahum khawfan waطamacan wamima razaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahum min qurati acyun jazaan bimaa kaanuu yacmaluun marka waxa weeya sunayaashaas waa muhim nawaafishaas inaad aad nafta ku taskiyeyso waxaa ka mid a duxadii baa ka mid a oo rasuulku lahaa abu hurayra uu lahaa awsaani khaliili wuxuu ii dardaarmay yani saddex maalmood soonkood buu ii dardaarmay iyo ragcatay adduxa waanu u tira qabla an anaam ayuu ii dardaarmay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyaabaha nafta lagu tahiraya nawaafisha soomka iyana soo gelaya soomu carafa soom maaragtay yowmu cashuura shawaalka maarata ayaam lbiid alkhamiis walitnain waad garanaysaan arrimahaas oo dhan waa sunnayaasha fiican ee la doonayo qofku inuu naftiisa ku tahiro waxaa ka mid a ah- macrifatu ahari dunuubi cala nafs inuu qofku garto dunuubtu naftan waxay ku saamaynayso xoogaad arrintaa inaad inu qotid naftu sidee bay dunuubtu nafta u saamaysaa waa arrin muhima ah in la garto markaasaad dhiiran kartaa ood wax qaban kartaa waayo qofku waa inu ogaada iimaanku inuu ziyaadayo oo nuqsaamayo waxaa nuqsaaminaya iimaanka macaasida iyo dunuubta wuxuu ku kordhayaa iimaanku daacada iyo wanaagga marka waxaad u baahan tahay inaad garato dunuubta iyo xumaantu waxay leedahay wanaad ogaataa wuxuu odhan jiray ibnuqayim raxmat ullahi calayh fii kitaabi madaarij saalikiin alcaarifu yasiiru ila allahi bayna mushaahadati اlminna wa muطaalacati cayb الnafsi wاlcamal wuxuu uhi qofka alla yaqaanka xagga alla u socda dadku waa geedi marka geedigii nin baa si fiican u geedi ah nin baa wax kala quban yihiin marka qofka xidhay alla yaqaanka ah ee xagga rabbi u socdaa ee diyaar garoobay wuxuu ku socdaa maniga iyo galladda ilaahay siiyey daawashadiisa iyo ceebaha iyo dunuubta iyo xumaha nafta ay leedahay mushaahadatulmina maxay tahay macnaheedu waxa weeyaan qofkan naftaada waxaad og tahay wax fara badan ba alla kuu galladaystay oo nicmo aad u fara badan haddii maalan qof uu wax ku siiyo oo nin marba wax kuu qariyo mar boqol doollar buu kuu dhiibay mar labuu kuu dhiibay marba hoostaas wax kuu geliyaa meelahana kaama sheeg sheego ka warrani qofkaas saad u jeclaanaysa qofka saas ee markasta ku wanaajiye ninkaa waad jeclaanaysaa waayo waxbaa kugu maqan waxbaa lagu taray gallad baa lagu geystay waxaad ku ammaanaysaa ku jeceshahay waa lagu dhaqaaleeyey allah subxaanah wa tacaala maniga iyo galladu kuu gaday wax la koobi kara maaha ilaa intii ilaahay ku abuuray uunka ku keenay ilaa maanta joogto waxa weeyaan nicam fara badan baad haysataa marka inaad eegato oo daawato oo dee ilaahay waxaasu isiiye waxaasu isiiye maxaan qabtay anugu marka mushahaadat lmina waa muhim waa waxyaabaha keenay qofku wuxuu yihi mushahaadat lmina tuujibu lmaxaba inaad minnada iyo gallada ilaahay ku siiyey aad daawato oo eegato aada ugu fakertid oo soo qaadqaadiy haddaad doonto qodobaysid qodobka kaasuu isiiyey kaasaana ista kaasaana kaasaa kaa kasii fiican kaasaa kaa ka wacan risiq baa ilahay ku siiyey maal buu ku siiyey xoog baa lagu siiyey wax fara badan iimaan baa ilahay ku siiyey diin baa lagu siiyey xifdi baa lagu siiyey cilmi baa lagu siiyey oo aad tiriso arrintaasi waxay ku dhaxal siinaysaa jacaylka allah ad jeclaato wuxuu kaloo yidhi wa mutaalacatu caybi nafs nafta ceebtoodaad daalacato oo aad maarata u fiirsato iyo camalkaaga xun taasina waxay ku dhaxal siduu tilmaamay aldullu walinkisaar wاlkhuduuc inaad alle u hogotid addoon u noqotid oo isu dhudhigtid oo isu buhindiyeysid baa kaa soo baxaysa markaad aragto allah saa kugu nimcaynaya ood aduguna marka akhtaa ku dhacayso ilaah naftan xunay waad halaagtid meel baad iga tuurtay waad ismiratid adugu naftaada oo aad ismaagtid oo aad mar aad xisaabtan la geshid marka waxa weeyaan arrintaas garashada waa meel can firaaqna kama odhan hadalka sheekhu wuxuu ka keenay xadiidka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh sayid اlistikfaar oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh u leeyahay allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduk wa ana calaa ahdika wacdika ma stadactu acuudu bika min shari maa sanactu abu'u laka binicmatika calay wa abu'u bidanbi waa labada qod abu'u laka binicmatika calay waxaan allow kuu qirayaa gallada iyo waxaad igu nimcaysa baan allow kuu qiraya waad ku tawasulaysaa allah subxaanau wa tacaala waxa uu ku siiyey ee kugu galaystay ku nimcay alla ku baryaysaa waxaan alla kuu qirayaa waxaad isisee nicamta waxaan qirayaa bidambi macsidayda iyo taqsiirkayda iyo gaabintayda dembii baanahay waxaanay qof maaragtay adoo saayi galay haddana maan gudan shukrigii iyo wixii aan maaragtay ku habboonay aan la imaado marka halkaasaa laga qaadanaya qodobkaa iska marka weeyaan inuu qofku garto macaasida iyo dunuubta iyo xumaa ku jiraa dhibaatadaay leedahay walidaalika dadka waxay noqdeen dadka qaarkood marka uu dembiga ku dhaco waxaa dhici kartaba inuu yidhaahdo waabaan iska khasbanay anigu oo dee waa iska qadar baan waaan sami wax ligu qadaray weeyaano maan anu awood oo marka aan diyaaru ma aha inuu markaa dee ka dhex baxo oo dee inay qadar tahay waxa dhacay o dhan waa qadar ilaahaye laakin waxa weeyaan waa waa jabri oo waxaa laga yaaba inuu mushrikiinta meel ka shabaho illa waxay mushrikiinta maxay yihahdeen sayaqulu ladiina ashrakuu law shaa allahu ma ashrakna ilahay baa haddaan ilahay doon managa sharikiya ilahay ilah baa dee noo gartado wa iska soconnaa waana qasbay annago managa gacan waa ku hayna marka inaad caynkaa qaar baa saasoo aan soo jehanayn kaas tegba de madaxuu maraya oo leeyahy waa iska qaad ilahay baa dee noo qadaray war maxaa dukan laaday war maxaa saa sanayn laaday waa iska maarata qadar ilahay ilahay waa maamus iska haagi doontaa soo maarag nooc wey noocaas dadka qaarkood markay macaasisa ku dhacaan xagga kale ayayna u muskaxiyaanoo waxaa laga yaaba inu idhaahdo dee qadar ilahay bay ugu dhacado waxaa weeye maalin aad imtixaanka soo noqdaa dembi dhaaf ma aniga waxaan galay iyo waxaan sameeyey mwaxba ma jiraan meel wax bay xaaladu ka taagantay oo waa dhici karta marka inuu ama jaanibka waciidka uu isba leeyahay lagu dhaafi maayaba ama ay dhici karta qudhiisu in waxoogaa maaragtay irjaa uu ku jiro oo laga yaabo inuu leeyahay oo kugu ishkaalo yidhaahdo dee ilaahay waa kafuur raxiim ina allaha kafuur raxiim alla dembi dhaaf badan weeye alla naxariis badan weeye wadaadow qodayda ka bax waxaan iska walaaqanaya awgayga hadaarin badayda ka bax waxa wey ilahina waa dambi dhaaf badan yahay naxariis baan iska helaya waxaaso dhan waa qaldiya qofka mu'minka ah ee taskiye naftiisa u tahiro doonaya waa qofkaa garanaya wax kastaba qadar bay ku dhacayaan lakin wuxuu fahansan yahay inuu maxaanku ilaahay subxaana wa tacala u yahay wax xunuu samaynayana qadarka u xujaysan maayo oo a'immadii waxay odhan jireen salafku yani looma daliishado laa yuxtaju bilqadari cala almacaa'ib wainama yuxtaju eh, maaragtay waxa la yihahdo bihi cala almasaa'ib yani xumahaad samaynaysa adugu intaad xuma ku dhacday odhan ilahay baa ii qadaray sax maaha iyadoo ilaahay qadaray haddana usluubkaa isluub sax maaha laakiin marka waxaadan adugu awood ku lahayn oo qof kaa dhintay ama dhibaata dhacday maaragtay qadar allah ilahay baa inoo qadaray taa waad markaa xujaysan kartaa saasaa salafka odhan jiray marka waxa weeyaan inuu qofku yidhaahdo wixii dembi timaado markiiba aad tadaarug samaysid oo aad dadaashid oo aad ilahay subxana watacala noqotid weliba aad dareentid waxaan kugu dhacaya ee dembigani waxbaa kaa horreeyey armaa dembi kale ka horreeyey oo dembigii hore kan kuusoo jiitay qofka muminkii tallaabooyinkaasu qaadaya hor u socdaa oo taskiyahaasu wadaa waxyaabaha taskiyada ah ee muhimka ah waxaa weeyaan lagu taskiyaya nafta waa ataskiyatu bimudaawamati calaa qira'ati alqur'aan in qofku uu daa'imo akhriska qur oo wirdi yawmiya uu leeyahay waa arrin muhim ah kitaabka ilahay la noolaato oo waxyaabaha naftaada ku hagaagayso oo rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aley saxaabigii cabdillahi bni camr ibn caas ayaa wuxuu ku yidhi qur wuxuu dhamayn jiray baa lahbeen hal habeen bu quraan ku dhameeyey markaasa wuxuu ku yidhi qur-aanka bil ku dhammee markaasa fiican waxaa weeyaan bishii bay qur-aanka mar dhamayso ragga qur-aanka yaqaana bishii ha ka hoos marin way xadiiska baa laga fahmi karaa wuxuu yidhi bil ku dhammee buu ku bilaabay rasuulku markaasuu yii rasuulka ilaahadow inii utiiqu afdala min dalik waxaan kari karaa intaa wax ka wanaagsan oo yaani bil wax ka yar baan ku dhamayn karaa labaatan ku dhamay buuri markaasaa wuxuu yidhi sidoo kale inii utiiqu afdala min dalik qaala laa afdala min dalik wax ka fadli badan ma jira bu rasuulku yidhi riwaayad kale waxay leedahay iqra'hu fi alaaati maaragta aya fi alaain yani buhaari fi alaain macnaa saddex saddex maalmood ku dhamay markaasaa xadiis kale wuxuu tilmaamay lam yafqah man qara'a alqur'aana fi aqala min alaa ma fahmin qofkii maxaan ku dhahda saddex maalmood wax ka yar qur'aan ku dhameeyo markaasaa sunuhu waa inaad markaa un dee saddex maalmood bay ugu yar wixii way ka badisa marka ama saddex maalmo ama toddoba maalmo usbuuc ama labaatan cisho ama shan iyo toban cisho ama bil adiga ku tala marba waxay awoodi karto lakin saddex maalmood wax ka yar looma baahno oo de sharcigu ma arrintaas waxaa loo bahaya marka akhriska qur-aanku tadabbur iyo ta'amul iyo u fiirsasho ayuu kaa rabaa oo ibnuqayim oo kale wuxuu odhan jiray waxyaabaha shan qodob ayaa qalbiga u dawaa buu yidhi dawaau lquluubi khamsatun waxaa kow ka ah qiraa'at lqur'aani bitadabbur qur-aankaoo lagu tadabburo qalbigu noolaynaya waa dawada qalbiga de ilahay ba qur'anka wuxuu ku leeyahay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulu lalbaab marka waxa weeye dawada markaa fasaadis ah xalaasha ah laakiin lagu sameeyey maxay yani maarata israaf oo si maaragtay israaf aad u cuntayna iyadoo qudheedu waxay keenaysaa hurdo badan iyo iyo caajis bay keenaysaa hurdada faraha badan ayaa ka mid ah iyadoo qudheedu waxyaabaha maxaan kule qalbiga fasaayo dee nimaanta jiifa waktigiisi lunyi marka waxa weeyaan waxyaabaha naafica ee muhimka ee loo baahan yahay si aad nafta u taskiyayso waxa weeye qur'aanka oo lagu tadabburo wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa maxaan ku la yidhaahdo miftaaxu daar sacaada laa shaya anfacu lilqalbi min qira'ati alqur'aani bitadabburi watafakur wax uga anficitaan badan qalbiga ma jira buu yidhi qur-aankaoo lagu akriyo waxa leeyahay tadabur iyo tafakur iyo ku-xeedheeraansho loola yimaado ma jirta buu leeyahay waxyaabaha muhimka ah ee loo baahan yahay oo insha allahu hadalku iska dheeray mid baan kusoo gabagabaynayaa saddu madaakhil alcaduw cadowgan shaydaanka madaakhilshta inaad iska xidho meesha dabaysha ka soo dhacaysa daaqad dabaysha ka so dhacay waa la iska xidhaa marka meesha lagaa soo gelayo oo dhan albaabadaas waa inaad xidhaa oo wuxuu lehay ibnu qayim fi kitaabi adda wadawa man xafida hadihi اlarbaca axraza diinahu allaxadaati wاlkhataraati wاllafadaati wاlkhudawaat ninka afartaa ilaashadaa diintiisii waa meelaysta ninkaas afartaa shay maxay tahay daymooyinka waa isha daymooyinka waxaa la laxadaat baa la yihahdaa khataraat waxyaabaha khawaatirta qalbiga kusoo dhaca waxyaabaha lafadaadka waxa lagu hadlo carabka khuطawaat tallaabada iyo socodka afartaa qofki ilaaliya wuxuu yidhi yanbagii lilcabdi an yakuna bawaaba nafsihi calى hadi اlabwaab waynu taagan yahay afartaa albaab uu iska xidhaa oo haddii afartaa albaab uu iska xidho cadow ka adkaa buu yihi haddii kale wuxuu yihi fa minha yadkul caduw fayajuusu khilaal diyaar cadow aysa kusoo jibaaxo ayuu daarta banaysanaya qalbiga intuu dha gudaha ku galo bay ku dhamaanaysa waa hadalla waaweyn bu kula hadlay gu sheeku marka waxa weeyaan in la ilaaliyo laxadaadka maxay tahay macnaheedu ishaasi waxa weeyaan ceelya waxay u tahay zinada iyo fawaaxishta ishaasi ceelyay u tahay zinada iyo fawaaxishta ilaalinta la ilaaliyaa waay waxay u tahay farjiga xifdintiisa iyo ilaalintiisa ayay ilaal noqonaysa walidalika ba allah qur'anka isku leeyahay qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika azkaa lahum yaudu min absarin baa lagu bilabay warishoo isha ha laabeen oo wuxuu ku leeyahy cali bn abi taalib rasulku ya cali laa tutbicu nadrata annadra fainamaa laka alula walaysat laka ahaaniya yani isha aragga aragga ha raacinin haddii isha adoo suuqa male kaaga dhacdo haweeney meel marat ka jeeso ila adoo foorre socon mayste laakiin isilaale oo asiraha raacin oo ha daymoon jeesjeeska badani khatar buu kugu keenaya waad ku halaagsamaysaa oo waa dhici karta daydaymodaasi inay kaa tuurto mahaali kugu rido وkii shawqi lahaa fanadرaة faاbtisaaمaة fasalaaم fakalaam famawعid faliqaaء sheekada dhamaanteed oo naagtii wiisha ku dhuftay markuu arkayna ogaa dhoola cadays baa bilowday soo maaha markaana salaantiiya iska warran maxaa sheegteen wa kaa markadi maxaa ku xigay ya kalaamkii iyo hadalkii dilawad hadayo de wa kaa kadibna mawcid iyo xaajadii dhamaatayba xamid ba shawqi wakti fog baad ka hadlaysaa hadda gaari bu wataa hoonku bu yeedhinaya bu i khalaas hoonku yeedhinaya waa soo fur marka sheekada dhamaatay bu shawqi waa boqol sanawaad hore buu ka sheekeynaya marka waxa weeyaan mashaakilkaasay leedahay waxa weeye marka wuxuu yihi kul اxawaadiثi mabda'uha الnadr wamucdam الnaari min mustasqar الshar marka ishaasi waa waxyaaba ugu khatarsan oo nafta halaaga waxaa waa in la ilaaliya isha oo daymadaad ilaalisa qalbiga waa khaaraadkaad ilaadaysaa khaaraadka wuxuu leya ibnuqayim fashaanuhaa ascabu tanaa ka adag bu yidhi arrinkiinu waayo waa meesha khayrka iyo sharku uu ka bilaabanayo oo doonista iraadaadka iyo humuumta iyo hamiga iyo cazaaimta iyo waxaad doonaysa iyo waxaad jeceshahay halka qalbiga halka ka bilaabanaysa meel kicimaysa qalbiga uu qalbiga kusoo dhacaya marka wuxuu yidhi qalbiga waxyaabaha iraadaadka xuna kusoo dhacaya wax wanaagsan baa kusoo dhaca wax iska mubaaxa kusoo dhacaya wax xune markaa khatarta ah ee meel xun kuu watee ku dhacaya ha ku sii daya ku socdaane ka jab oo ka ilaali wuxuu odhan jiray qalbigu waa loox waa loox cad ama waa xaashi cad iraadaadka xun ay kusoo dhacayaana waxay noqonayaan waxyaaba xarar ku sameeya xarar oo markaa dee maaragtay calaamado ku sameeyay noqonayaan marka qofka caaqilkaahi inuu markaa looxaas cad ee qalbigaa cad uu ku xardha buu yidhi deenta xanta balaaidii waxaasoo macaasiya ku baabiyo ku halaago wax suuragala maha buui marka qalbigu waa in markaa iimaanka ka buuxisaa oo naftii maaragtay tawakulkii iyo tala saarashadii iyo ka ilaahaysaa manaanshaan haddii kale qalbigaa waxaa dhici karta in xumo walba iskaga soo dhaco wuxu hi ataanii hawaaha qabla an acrifa alhawa fasaadafa qalban khaaliya fatamakana waa waa qalbi maramu markaa intu waxay ku dhaceen baa halkaas wuxuu ku sugnaaday oo qalbigii markii uu iska ahaa qalbi kharaab ah waan iimaan iyo caqiide wayna ku jirin wixii kusoo dhacay markaa dee fadhiiste yaa ka saari doona markaa dalka saarid ubaahay mogta markaa dhufayska lasoo jibaaxo lasoo gelto halkaasaa markaa bala ku fadhida waaan waxaan la dadaawanayo ee tiviyadan iyo naagahani waxaan laga dadaawanayo dhalinyarta uga diyaynaa waa moodana wax shaaric laga daawanayo ka inaytay kuwaasa khatarsan oo naagtan siday suwax hayste markaa daawato oo halkaa kuu fadhiisato talow yaa kaa saari doona laabta markaa kuu fadhiisato oo daacadda isla baaxaadanayso si aad ku gaari ka fikerto waa fasaad khatara marka waxa weeye qalbiga waxaa loo bahay khataraadka in la ilaaliyo waa madkhal la ilaalinayo waxaa ka mid a buri allafadaad lafadaadku waa waxyaabaa dee qofku ku hadlayo hadalkaa la ilaalinaya carabkaa la ilaalinaya oo marka rasuulka la weydiyey maxaa ugu badan oo dadku naarta ay ku galaan alfamu walfarju buuri waa afka iyo maxaan ku dhaha xubinka ayaa ugu badan waxaa naarta lagu galo oo rasuulku marka ninkii saxaabiga u yidhi rasuulka ilahi wainaa lamu'aakaduuna bima natakalam miyaan noloqa waxaan ku hadlayna wuxuu yidhi hooyadaa ku weyday maxaa xaggee dadka miyaa naarta lagu tuuraa oo afgembi loogu tuuraa ilaa waxay shaqaystaan carabada kaga hadli mooyaan waxaa ugu daran lagu sku adayga waa carabka waxaad arkaysaa marka carabku meeshu ku yaallo xubnaha kale waa ka duwan yahay meesha ilaahay ku abuuray baad ka fahmaysaa in lagu leeyahay afka isku haya somalia oo xaggan dhan xarag baa ka sarreeya agga maarata ilkaha agga gawsaha agga kaxiga ilkaha dhinac walba kaxiga markaas haddana saa laguma kaaftoomini bishmaa laga sii sarraysiiyey si fiican isugu qabaa lagui afkaada oo hadalka daa meel adag bu ku jira soo maaragti meel adag bu ku jira marka waxaa la doonaya in la ilaaliyo oo wuxuu odhan jira yaxya ibnu mucaad alqalbu kalquduuri tagli bima fiiha wa alsinatuha maqaarifuha wuxuu ihi quluubtu waa dheri waxaasa oo karmaya qariga qalbi quluubtu waa dheri dheriga marka dabka la saaro saasoo kale kurkurtaasu hayso maa marka waxa weeyaan carabaduna waa muqarofkii la derayay baalkii marata madqacadii wixi la derayay soo ma aragti wixii karayay de waxbuu soo daray marba carabka wuxuu markuu hadlaba qalbiga waxba ka saaraya soo ma muxuu ka hadlay ma waxun buu ka hadlayaa ila waxay dhahan kullu inaa bima fiihi yandaxu qof walba de wel walba wuxuu ku jiro baa laga laga shubaa soo ma marka qalbiga wuxuu ku jiray carabkaa soo tuuraya soo ma aragti marka carabkan wuxuu u baahan yahay ilaa in xoog leh waa yaabaha ugu khatarsan weynaa carabku ee qofka bani aadankaa meel xun ka turo waxaa dhici karta inuu qofku iska ilaaliyo inuu ku dhaco zina ku dhaco oo maxaan ku dhahdaa uu qof muslima dilo oo wax badan iska ilaaliya lakin waxaa dhici karta oo xaaraam inuu iska ilaaliyo wax badan xubnaha kalea laakiin carabka waxaa laga yaabaa xanta iyo iska sheekaynta beenta iyo waxaas inay iska tahi wax sahlan waa mujtamac waxyaabaha loo bahay qofka muslimka ahi inuu aada uga taxadaro waa arabkaas ka mid ah. rasulka waa kii laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuh walaa yastaqiima qalbuhu xataa yastaqiima lisaanuh yani iimaanka addoonku yani toosi maayo ilaa qalbigiisu tooso qalbigiisuna toosi maayo ilaa carabkiisa u tooso marka waxaa muhima inu carabka ilaahayno man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka ilaahay rumeeye ee maalinta akhira rumeeye ha yidhaahdo qawl ha yidhaahdo wanaagsan ama ha iska aamusa buu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh khudawaadku iyadu waa tallaabada oo markaa in la ilaaliyo meeshaad u socoto xaggaad u socotaa waqsid fii mashika waqdud min sawtika socodkaagu markaa waa inu qasad leeyahay waa inaad wax fiicanoo mubax ku ah amaad ajar keenayso waanaad u socotaa wuxuu yidhi ibnuqayim laba turunturaa jirta buu yidhi oo turunturada cagta iyo turunturada carabka labadaba ilahay wuxuu ku jamciyey buu yihi aayadda wacibaad raxmaan wacibaadu araxmaan aladiina yamshuuna cala ardi hawnan waidaa khaaabahum اljaahiluuna qaaluu salaaman carabka la yeelanaya hadalbaasa ku hadal qaaluu salaaman iska dhigo haddii kale turunturada carabka laga yeelanayo markaad soconaysana hawnan meesha degan ku soco marka labada turunturo carabka iyo lugta waa lagu jamciy bu yidhi aayaddaas waxaa kaloo khawaatirta qalbiga iyo maxaanku laxadaadka iyo khataraadkiina iyana waxaa lagu jamciyey bu uhi yaclamu khaa'inat alacyun wamaa tukfi suduur ilahay wuxuu ogyahay isha wax khiyaamaynaysa iyo laabta wax qarinaysa marka ishuna waa laxadaadkii ishii wax arkaysay laabtana maxay noqonaysaa khataraadka ilahay waxaan ka rajaynaya subxaana watacaala inuu indhaha iyo quluubta ilagaa intaba inoo ilaaliyo allahuma aati nufusana taqwaha wazaka anta khayru man zakaha anta waliha wamawlaha subxanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk Thank you.